waxaan ku magacaabay bidura baashan la yidhaahdo luulka waaweyn badda laga soo saaray macaadinta quruxda badan almudiya waata munawirka ee iftiiminaysa wax mudiya bay ahay waa la fudaysaday yani wasniga shicirka keensanayaa dabeedna sidaasaa loo gooyey marka ku magacaabay magacaa duuradaanu bixiye iftiimaya fii caqdi ahli اfirqa fii waa ismu masder baa la dhaa macnaa ictiqaad weeyaan waxaanay ku sugan tahay intaan magacaabay amaan calaamadiyey في caqdi ay في اctiqaadi أhli الفirقة ay daaئفة almardiya kooxdii laga raali noqday firqada imika waxaa loo jeedaa addaa'ifa waa qayb dadka ka mida oo maxay ku sifaysan almardiya waa mid iyada markaa laga raali noqday caqiidadeeda leanna caqiidadeeda waxay ka soo qaadatay kitaabka iyo sunnada iyo salafkii markaa saxaabadii ayay ka soo qaadatay wasuntuhaa wasuntuhaa waan ku calaamadiyey amaan ku magacaabay bidurra waashibluulka ahayd almudiya iftiimaysay taasoo markaasi ku suntan oo ku dhigan fii caqdi ay fi ictiqaadi ahli firqa iyo daa'ifadii iyo kooxdii waa asxaabu alfirqa adaa'ifa waa kooxda markaasi almaqdiya caqiidadeeda laga raalli noqday calaa ictiqaadi disadaadi alxambali imaami ahli اlxaqi bilqadri اlcali xabr اlmalaa fard اlculaa rabbaani rabilxijaa maaxiduja shaybaani markaa risaaladan uu magacan u bixiyey waxaa markaa lagu tacalluqinayaa calaa ictiqaad macnaha nadamtu taa aan soo taxay sida markaa silsilada iyo tusbaxa oo kale waxa aan ku taxaan ku dhigay calaa اctiqaad disadaad wa saaxibu sadaad istiqaamadii toosida kii u saaxiibka ahaa caqiidadiisa alxambali ee xambal loo nisbay kaasi waa kuma markaasi aan ku taxay caqiidada isagu uu aaminsan yahay ninkaa sadaadka iyo markaa sawaabka ku sifaysan ee xambali la idhaha nisbadaa la siiyey ictiqaadku horta waa xukum baanka iyo fahamka iyo maskaxda la geliyo oo jaasim aan shaki lahayn qofku xugmaysiy baa la hadduu mudaabiq yahay oo wax saxiixa ah yahayna dee waa mid saxa ah. sida caqiida muslimiinta haddii kaloona faasid buu noqonaya sida kuwa gaalada oo kale aaminsan yihiin dii macnaha waa saaxib di sadaad saaxibu weeyaan macnaha qasdiga diinta iyo istiqaamada ku sugan iyo sawaabka iyo sida xaqa sawaabka ama sidaadu waa istiqaamada toosnida xaqa lagu toosnaado sawaabka la waafaqo xaqa imaamka loo jeeda abu cabdillaahi baa ladhaha axmed ibnu maxamed ibnu xambal almirwasiyi kimalbaqdaadiyo shaybaani wey u xagga lagu sheegay alxambali waxaa loogu tiriya awowgiisa xambal la yidhaahdo axmed alxambal baynu iska nidhahnaa laakiin axmed dee dhalay xambal waa awow imaami ahli اlxaq waa kuwii markaa kooxdii iyo daa'ifadii firqatu naajiya la odhan jiray ahlulxaqa ahaa imaamkoodii weeyaan oo ahlulxaq waxay ku noqdeen waxay cuskadeen kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam imaamkaasoo di alqadr ee saaxib alqadr sharafta u saaxiibkaa iyo miqdaarka iyo mansilada alcaliya ee saraysa murtafica lianna fadaa'ishiisaa badan iyo nuxrada uu hiiliyey ictiqaadkii saxiixa ahaa iyo sunnadii nebiga calayh isalaatu wasalaam imaamu shaafici baa ambaarayo imaam axmed oga dhegayso tacasubka ma dhexeeyo madaahintii culimadeeda waxaan ihi kharajtu min baqdaadi wamaa khallaftu fiiha axada adqى walaa arwac walaa afqax walaa aclam min axmed ibni xambal baqdaad baan ka iman ka soo baxay imikagamaanaan imanin ahad ka cabsiya taqbo badan amarka alla uga hogaasi badan xumaanta alla reebayna ka reebtoomi badan oo ka xalaalmiiransan ka xalaal xalaalmiiran badan oo ka faham iyo fiqi badan diinta iyo axkaamta iyo sharaacida oo uga cilmi badan imaam axmed maxamed kamaal sida markaa ibnu jawsi uu soo saaray manaaqib axmed maxamed marka waa imaamkaasi ay culimo badanna markaa ammaaneen ay markaa sifeeyeen fadaaishiisana ay sheegeen waa uu sii wadaa wuxuu hi xabrilmalaa fardilcula rabbaani xabrilmalaa xabri iyo xibru sukuunta horta bada sii xaada markaa kasradiiyo fadxahaba sii waa caalimka weeyaan almalana waxa weeyaan dadka ashraaftooda fardi waa waaxid xabri xabrilmalaa dadka kuwooda ashraafta abu caalimkooda yahay ama ummadda malaa dadka jamaacada markaa ashraftooda ayuu yahay caalimkooda fardilculaa macnaa waaxid saaxib ikhisaal culaa wey sifooyinka wanaagsan fardigii la gaarka ahaa buu jeeda marka fardilculaa waa midka markaa gaar u noqday sifooyinka markaa alculaa ee sare laakiin keligii maaha uu yahay imaamkiisu nebi maxamed sifadaana uu qaato nebi maxamed isaguna ay kiisu noqoto nisbi dee cidda uu iyo fadaaisha ayuu fardilculaa u noqonaya laakiin ka u horeeya safka u taagan maahe nebi maxamed baa ka horeeya xabrilmalaa culaa weeye ee sifooyinka sare kii fardiga iyo waahidkii isagu qaatay arrabbaani dadka ku markaa hogaaminaya wixii saalixa u ahaaye suubinayay dadka markaa ku rabaynaya cilmiga markaa hoose iyo haddana ka sare sidaas oo kale rabilxijaab xija waa caqliga rabbi macnaa saaxib baa wadaynoo taha waa saaxibulxija waa mid caqli u saaxiibaho xagga nadarka iyo caqligana markaa uu ku shaqeeya cilmiga xagga markaa naqliga iyo daliilkana ugu qaato maaxii kii masaxaya addujaa dulmada gurdiga markaa mugdigu waa bidcada ah. taasuu masaxay ashaybaani ee loo nisbeeyey shaybaan oo magac sare awiyaashiisa ah ka mida ah shaybaan layna xabrin mala waa si aynu soo sheegnay sartanle markaa waxaa isku markaa dhow xuruuf ahaan baxru iyo xabru labadana weysimaa oo waxa weeyaan baxru yani tartiibta iskama mid ah lakiin saddexda xaraf waa isku mid iyo xabru marka waa caalinka badda ah cilmigiisu badan yihi xibri iyo xabri midaad tidhaahdaba marka dadka markaa mala jamaacada ashraafu nnaas caalinkoodii fardi macnaha waaxid waa ama saaxib sifaati culaa sifooyinka saamiga saxe arabani rabani maxaa la dhaha marka alladii yurabi nnaas istiqaar ilcilmi qabla kibaarihi cilmiga kii seegay qabla kibaarihi intaan la gaarinka waaweyn allinka yaryar keeliyar waa waxa cid walaba garanaysaee fahamka dadka kusoo dhow ee waadixa ah ka aadka u qaamandigee faham dheeraada ah u baahan marka dambaa la baraya waa kibaarka cilmiga waaweyn sida saxiixa bukhaari isagoo markaa uu soo saaray kitaabkiisa markaa bisiiqa isagoo yuqaali iyo tamriin ku sheego jasminina cilmi marka waa cilmiga waadixa masaajidka fudfudud weeyaan kibaarkuna waa maadaba minka cilmiga wixiisa markaa aadka aanay cid walba heli karaynin fog waxaa kaloo la odhanayaa yucallimuhum jus cilmiga qaybihiisa qabla kuliyaatihi tanka waa waaweyn la gaadho ayuu furuucdiisa kale markaa baray ama furuucda intaan usuusha la gaadhin ama muqadamaadka cilmiga ee hore intaan maqaasida yoolkiisa lagu maray ayuu dadka baray waxaa ugu fiican bay idhahdeen culimadu rabbaaniga waa yani rabbaani waa wada rabbina ee rabbaaniyina waxaan ujeeda markaa rabbaani waa waaxid fardi ah waa nisbatu ilarabbi ama rububiyay ka timiyo waa rabayntii markaa ama min atarbiya min atarbiya kaakii wax rabaynayay ama min arabbi nisba ilarabbi kii isagu rabbi u hogaansanaa camalkiisana u khaalis sharcigana kitaabkiisa ka qaadanayay ayuu noqonaya waxaa u fiican bu in la idhaahdo alladii yasuusu nnaas bimaa yuslixuhum alladii yasuusu nnaas bimaa yuslixuhum leanna waxay ka timi bay leeyihin rubaatu safiina dadka markaa naaqudayaasha ama saa'iqiinta doonta kaxeeya ayaa la idhaahdaa oo doonta dee ninkuu sida dee nabadgelyada badan ee badda ay kaga badbaadayso u wada saa'iqa markaa doonta kaxeeya kanna markaasi dee doon u hogaaminaya dad buu hogaaminaya wuxuu ku maamulaya ku hogaaminaya waxaa iyaga islaaxinaya w taasaa barbaani la yidhaahaa intuba waa isku wada macnaa dhowdhowda markaasi waa kuwa mukhlisiinta caqiidadooda iyo cibaadadooda iyo akhlaaqdooda iyo culumtooda kitaabka iyo ka qaatayna culimmadu way odhanayaan rabbaani waxa weya buri cabdillahi bn cabbaas almucallim waa midka mucallimka ah tarbiya marka laga soo qaatay yurabbi nnaas kamaa yurabbi difn abuuk dadkuu rabeynaya sida ilmaha iyagu aadkiisa u rabeeyo rabbi waa saaxib waxa weyaan rabulbayt saaxibulbayt weyaan ma maaliku rabbi dee marka la ilaaqo ama al la geeliyo markaa de rabbi oo ay gaar u tahay khaaliqa ah rabbi macnaa saaxibil xija alcaqli waa kii caqliga u saaxiibkaa ah. maaxii yani nuurka sunnada ayuu ku baabinaya ku tirtiraya addujaa durbu bidcada markaa mugdigeedasa culimmadu kitaabkan maanican gacanta ku hayo wuxuu ka yimi mukhtasiriinta markaa ikhtisaariyiin sharaxa ballaaran ee xaafilkaa uu leeyahay naadimku ashaybaanina waa nisbad xaggaasaa loo tiiriyo awow sare uu leeyahay baa la shaybaani imaam markaa axmed ibn xambal markaas weeyaan kuna qoo waxaan ku nadbiyey buli calaa ictiqaadi bisadaadi kii markaa u saaxiibkaa toosnaanta iyo saxda iyo sawaabka caqiidadiisa alxambaliya ah imaamka axmed bin xambal imaami ahli lfirqa imaami ahli xaq waa dadka ahluxaqa ah ee xaqa markaa ka qaatay kitaabka iyo sunnada ee cuskaday imaam buu yahay dilqadri اlcaliyi waa midka markaa u saaxiibka ah qadarka waa sharafta qadarka miqdaarka iyo qiyaastii maslada alcaliya ee murtaficaha sarraysan xabri lmala malaa iyo jamaacadii dadka markaa ah sharaftooda ahaa caalimkoodii fardilculaa waa fardigii kormaynta iyo rifcada iyo sifooyinka sare isagu markaa fardiga keliya ku ahaa oo isagu dee sifadaasoo keliya ma qaadan karo haddana waa in imaamkii nebi maxamed ku daynayo iyo ciddii sida ka xigtayba marka laakiinse isaga looga cidda ka dambayso fardilculaa buu noqonaya alrabbaani waa kii isagu markaa cilmiga ku rabaynaya dadka kiisa markaasi fudud intaan ka waaweyn culusa gaadin waa ka dadka ku hogaaminaya waxa dadka islaaxinaya rabbi ilxijaab macnaha kii caqliga u saaxiibka caqliga halkaa waxaa laga qaadanaya waa saaxib almacquul yani waxyaabaha markaa nadarka iyo ijtihaadka iyo caqliga waa isticmaalay qoladiina waa ku ifxaamiyey waa ku rujeeyey berigii mixnada markaas maidujaa sunada ayuu ku tirtirayaa mugdiga bidcada shaybaan weeyaan kaasana ictiqaadkiisa ku nafiyey fainahu imaami ahli اlahar faman naxaa man faman faman naxaa manxaahu fahuwa lahar faman naxaa manxaahu fahuwa alahari fainahu waa imaamka axmed bn xambal radi allahu canhu imaamu ahli asar waa qudwa imaamku waa kii lagu dayanayey ay ku dayanayeen ahlu asar ee asxaabu asar in ahlulxadiid weeyaan alasar maa usira min anabiyi sala allahu alay wasalam wa min asxaabi asar waxaa la dhaha wixii laga soo wariyey nebi maxamed iyo saxaabadiisa ayaa la dhahaa marka mararka qaarkoodna waxaa la dhaha wixii saxaabada laga wariya wixii ciddii rasuulku ka sokaysa ee macnaha ahlulsal waa kuwa caqiidadooda ka qaadanaya shay-un layidhaha markaa alma'huur can illahi fi kitaabi aw fii sunnati nabiyi sala alla alay slam shay laga soo raray oo laga soo markaa naqila laga soo guuriyey qur-aanka iyo sunnada nebiga ayay caqiidadooda ka qaadanayaan caqiidadooda hawasiyo ma aha falsafada iyo mandiq iyo cilmilkalaam iyo caqli maaha iyo ahlulfiraq waxay aaminsan yihiin halkaasay caqiidadooda ka soo qaateen macnaha ama wixii ka sugnaaday salafkii saalix ahaa man salafi saalix saxaaba wa taabiciin baacuna ku taga saddex qarni ama afar qarni culimmadu xadiidka inta way ka soo saareen faman axadka insaanka ahi naxa macnaa qasad manxaahu maqsado qasdigii raaca imaamu axmed iyo madhabkiisii fa huwa kaa madhabkii imaamu axmed raacay alhari waa kan loo nisbeeyey aarka waa caqiida aariya lagu nisbeeyey alcaqiida alahariya waa caqiidadii adilada kitaabka iyo iyo salafkii saalixa laga soo qaatay madhabkan waxaa lagu markaasi calaamadinaya ama lagu aqoonsanaya madhabkii salafka wa calayhi ictiqaadi aa'imati اlmuctamiriin culimada la tirsadana ictiqaadkooda lagu sameeyey sida afarta imaam iyo qeybkoodba eh, abu xaniife iyo imaam maalik iyo shaafici iyo imaam axmed iyo qeyrkooda min kulli imaam muctabar imaam kale oo ahlusunaha ka mid oo sidana markaa qowlkiisa la ictibaarinayo sheekhu shaarixa mu-alifka naadimkana ahi meeshaan ashaacire iyo maaturiiyo iyagoo markaasi waxay wadaa eh, waxaweyaan marka qaarkood waa kusoo darayaan culimada shuraaxdu laakiin waa min baabi yani qusuur khada weeyaan laakiin ashcariyaa la yidhaahdaa alashcari waa imaamka markaasi ay qoladan ku ta-asureen dambe ee ashaacirada iyo markaa kuwan la yidhaahda isagu waa madhabuu ka toobad keenay waanuu kasoo noqday madhabkii imaamu ahlu ahlu sunna imaam kusoo noqday iyo ahlu sunnaha caqiidadoodii sidaana kitaab uu qoray la yidhaha alibaan kitaab inuu ka sugan yahay la ansixiyey imaamkan ee abixasan alashcari la yidhaahdo oo usuulu diyaana usha diinta uu kaga hadlayo abixasan alashcari uu leeyay waxa uu la yihi markaa qowlu ladii naqulu bihi wadiyaadatuna alatii nadiinu biha tanasuku bikitaabi rabunaa casa wajalla bikitaabi rabbina casa wajalla wa bisunati nabiyina sal l sl wuxuu yihi annagu diinta aan waa inaan qabsanno kitaabka rabbigi casa wajalla iyo sunnadii nebiga caleyh isalaatu wasalaam nabigeena wamaa ruwiya can asaxaabati wataabiciina wa aimati alxadiidi wanaxnu bidalika mucsimuun wixii laga wariyana waanu cuskanaynaa bui saxaabada iyo taabiciintii aimadii xadiidka ragga xadiis marka laga qaadanay kaas waanaan isku ilaalin cuskanayna وبما كان به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته ووحي ومركا قصولا إمامك وإلى أحمد بن محمد بن حنبل إلى وجهي صهاي فتيلية ودرجتي صها كريه وأكثر مطلوبته قائل إلهي سبحانه وتعالى هب الله يا بالمريتيس كسر قولك إنها ومذهبك إنها وعقيدته يدل هاي المركز ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق لأنه الإمام الفاضل والإمام فضل بذنبه waxaa loo fiisada khilaafsana dhinac baanu ka nahay jaanib manaa waanu khilaafsannahay wixii kasoo horjeeda ee caqiidadiisa ka beersan waana ra-iiskii kaamilka ahaa buuli xagga sunnadan iyo cilmigan heer ka gaadhay ee ilaahay subxaana wa tacaala uu xaqa ku iftiimiye ku bayaamiyey wa dafca bihi bala wa awdaxa bihi lminhaaj wa qamaca bihi lmubtadiciin wa sayq zaa'iqiin shirki shaakiin wuxuu markaa ilaahay xaqii buu ku bayaamiyey dalaalkii buu ku difaacay manhajkii iyo dariiqadii buu ku waadiciyo ku caddeeyey mubtadicadii buu markaasi ku garaacay oo markaa afka ku jebiyey kuwii zaa'iqiintii xaqa ka iishayna sayqoodii buu u kuwii shakiisnana shakigooda ugu suuliyey faraxmatullahi calayh min imaam muqadam imaamka dee horyaalka laga dhigay ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto waa jaliil mucadam weyn oo la weyneeyo wey waa kabiir oo markaa weyn oo mufaqar oo la tafqiimiyo kor loo qaaday arrinkiisa oo cala jamiica aimata muslimiin ugu duceeyay imaamkan ahlu sunna ee qolada shaaciradu sheegataa waxaa mujeda imaam axmed bin xabar imaam ahlu sunna ayuu taabacay abulxasan ashcali qoladan shaaciradu ay iminka madabkiisii dhexe ay haystaan waxaanu sharaxa ku daray almuntasibuuna ilayhi laan waayo ibnumaanic soo tasaariyey sharaxa u adinku kuwa iminka abulxasan ashcari madabkiisa qaatay haystaa ashaacirada sheeganaya faqad ramaahum allahu biljahl ilaahay wuxuu ku ganay waxa jaahilnimada la dhaha xata tactaqadu tahajum ilaa madhabkii ay ictiqaadeen jahma oo sufraan ee jahmiyada min xayu laa yashcuruun laakiin meel aan isdaraysaday nimanka alshaacira imaamka la ydhaha abulxasan alcashari dhowr madhabku soo qaatay arbaciin sana bartan sano wuxuu taqriirinayay madhabka muctasilada u ahaa dabeedna dee wax xaqa maaha waa baatil istiqraarkii qalbigu waayey xaqii uu raadiyey markii u horreysay wuxuu soo raacay qandaradu soo qabsaday biriishka meel dhex u istaaga oo fiishka dhexdiisa ah oo madhabkii la odhan jiray markaasi mulaad ah kana shaaciradu haystaan ayuu qabsaday xoogaa guddayarbu ku sugnaa dabeedna wuu ka dhaqaaqay madhabkii ahlu sunnaha oo uu ku calaamaday madiime marka caqiidadii muctaqadkii imaam axmed bin xambal kaasoo qaatay maalintuu madhabkaa ka baxayay masjid jaamicii ibnu basra ciraaq dabeedna waxa way laba khamiisku soo gashaday mimbarka ayuu fuulay kii sare ayuu siibay wuxuu soo ma aragtaan buu yidhi inaan siibay khamiiskii sare caqiidadii iyo dariiqadii iyo madabkii aan ku sugnaayo hore ictisaalkii wehii iyo sharkii sidaa aan u siiba nagu baxayo shaqala ku beli waxaana ku toobadkeena buhi madabkii imaam axmed bin xamed halkaasuu ku caddeeyey kutubtan markaasi faraha badan ayuu qoray madabka markaa ku caddaynayo uguna nusraynayo alinaaba ka yahay markaa madhabka maxaa imaam axmed ahlu sunna loogu nisbaynaya liannahu huwa aladii qaama ahlulbidac markii ahlubidacu ay dee qoorta ku hurtaageen isagaa ishurtaageen ilaahayba subxaanau watacaala waa uu ku ilhaamiyey madhabka sunnaha waana ugu hiliyey cali bnu midiini baa waxau yihi ilaahay wuxuu ku ciseeyey diinta laba nin shaki kuma jiro mid saddexaad ma soo dhaacao labada nin ma taqaani ya hore ma u maqashay wax badan leh haye waaxid minhum abubakr sidiq wathani imaamu axmed kalamka xidhawe calibnabidina baa waxa uu yihi saddex ma ahayn laba keliya ilaahay diida ku ciseeyey waa intii sharti iyo fitanku yimid ile saxaabadii raggii horeba ilahay saxaabada ku ciseeyey diinta sooma intii shartan iyo fitankan yimid abubakr sidiiq waa xinada markii ee muddadu dhacday gabal uu dumay saxaabadii aad muddo goos yaroo ariya kayn bahal badan oo libaax badan oo harimacad iyo shabeel badan roobla u daahay habeen qudcuna ay tahay goosa ku lumay baad muslimiinta moodaysay maalintuu abubakar yidhi ayanqusu diin waaraxay ma maanta baa axad ilsin baytig baa liwaqlaq baabak wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin gurigaaga gala baabka xidho geelad intay kuu milaysaa halkaa rabbi ku caabud diintii waa u dhammaatay nebigana ka dhibay dhinaca walban laga soo galay dadkiina waa gudoomen halkaa ku jir bay ku dhahay sudaa yanqusu diinu e waana xayiro ridadii buu dagaalamaya dad barhkoodna muslimiin yihiin sakawaadkii diideen bacdi axkaamta islaamka waajibaadkii qolana ay gidooba diinta ba ay ka baxeen ayuula dagaalamaysa laleeya maxaad kula dagaalamaysaa markaas ilaa xaq ilaahay sida ku cadeeyey oo ku iftiimiyey saalay maanta dee madiino difaacan wey meelkaa u bixi mayno markaasuu iga jirto suu hashiisii ku horeysay suu seeftiisii qaatay markaasuu marku maalin lix saacadood maalin dhan markuu soconay oo muslimiintii oo dhan oo cumar oo cumaan oo cali oo cashara mubashir oo saxaabadii ay daba guurayaan ila waa imaamkoodii way adeecayaan ayuu cali ku dhigay hogaanka markaasuu yii ummadda haddaad adigu jihaadka qaado lagu dilo tusbax go-ay bay noqonaysahay hadda annagana amar muli jiha walba annagaa dhaqaaqaynay waa sax labiyo toban raayuu soo koras xamsa ibn cabdillar ka mid iy usaa ka toban lix bilood kusoo xasiliyey diinta islaamka wixii doobay dada u dhintay yeelkadood wixii la qabqabtay toobadkeeda waa sax wixii kale dib loo soo celin loo soo celiyey amnigiina markaa istiqraaray dadkiina diintii cadooda ugu sugnaaday diintay madowtahay libada madow rag badanna waa ku jihaydeenoo nafta ayay hureen hadda wakti waxa weeyaan yowm ridda ay leedahay waa maalintii riddada wa axmed ibnu xambal yowma mixna ninkii la odhan jiray soo ma garanaysid maxaa la odhan jiray cabdillaahi ibnu haaruun rashiid tacriifun cabdillaahi ibnu haaruun rashiid waa ninkii la odhan jiray alma'muun ee khilaafadii qabsaday cabaasiyiinta markii walaalkii la dilay dabadeed ninkaasay nimankii muctasilada ee ahlu jahmiyada baas ee axmed ilmujaad hogaamiya gacanta ku dhigay dabeedna muctaqadkooda bay qaadsiiyeen wuxuu noqday ahlu ahlubidc ka mid noqday shiici buu noqday muctasil buu noqday kutubtii caqiidadii faasidkahe greega ayuu umadii u keeno u tarjumay muctasim inankii walaalka ahaayeen isna balaayada laskusoo fardho muctasiliga waxaa ugu dambeyd markuu yihi qur-aankani maaha hadal ilaahay ka baxay waa makhluuq ciddii odhan weyda ama waa xadhig ama waa diin dee markaa culimadii waa la imtixaamay culimadii u yeedhay jamaaca oo ilaa toddoba caalimo iyo waaweyn oo dabeedna xoogaa way iska tawreeyeysteen deedna imaam axmed ubaa loo taagwaayay iyo nin la markaasi maxamed nuux maya unbuy waa kalaam rabalcaalamiin xaqiiqa markaasay soo baxday laa majaas waa xaqiiqa wax majaasida ma jiro bal intaasuu soo baxda markaas ila waa kalaamullahi baa la jiray culaayada maas markaa ma jirin deedna markaasaa imaamu axmed uu guturay oo uu sunuud sameeyey raggii markaa ahlul ikhlaaska aanay la tiriyan dameerka gelina waa u sibantihi laakiin shahaado ku dhimo maanta mudan caqiidadeeda badbaadi waa kii dabeedna lagu yidhi imaam axmed oo culimmadu way tawriyeysatay oo imaamu shaafici xataa wuxuu yidhi marka halkan la joojiyana murmirka ka digi maysid ilaa seefku ka adeejiso ama aad tidhaahdo qur-aanku waa makhluuq imaamu shaafici wuxuhi mataqaana ya wuxuui towraad injiil saruur furqaan haadihi alarbaca makhluuqatun waxay u qaateen afarta dimoodna waa makhluuq laakiin haadihi asaabic ilaa arbaca buleysoma waa makhluuq intaan jawaabta lagu celinaan la odhan iyo imaad u jeedaa afarta afrood iyo afarta diimood u qoray hore ka dhaqaaqo u baxay dabadiisaba lama soo qora rag badan oo kale way tawraysana mamilwel baa kii ku yiri iska tawraysa adna deednayadoo maxakamada jeelka hortiisa matuma yahay u yiri dadka dibada jooga maxaad doonaysaa ku dhig ummaddii jamaaradayo tuban ayuu u timi markaa markaasu maxaad sugaysaa waxaanu sugaynaa bay yidhaahdeen khadkina waa kan tawaadi ku jiro qardaaska wax lagu qorayna waa kan baalka wax lagu qorayo qalinkana waa kan axmed maxamed wuxuu maanta baalka waanu anaguna qarinayna qorayna hadduu idhaha qur-aankaasa la isku haystaa waa makluuqna waa la kala dhaqaaqaya qur-aanku waa makluuq hadduu idhaahdo maaha makluuqna waa kalaamka ilah xaqiiqaana kaasaan qorayna sudhahda maxaad leedahay sunno wahuri sunno sunno ummaddu iyo hanaagsan laakiin qur-aanku ummaddoodana odhan lahay waa makluuq ummadduna way gaaloobinahay maanta gaalay badan lar ruucaa qofku ihahdo ilaahay ma laha kalaamkiisi maaha waa makhluuq ilahay ama meel ha ku abuuran ama nebi maxamed laabtiisa ha ku abuuran ama geed ha ku abuuran waa wax makhluuq hadii la idhahdo waa lagu gaarooye saas markaa caddeynadaasoo culimmadu ay taqriibiyeen halkaasu dabeedna ku sugnaaday soddon bilood baa la xidhay markaasaa shaaricida la jiiday saaray markaasaa waxaa lagu dhuftay alfu sawdin sayaadkii sabaaniga ahaabaa wuxuui kun jeedal baan ku dhuftay imaam axmed haddaan ku dhufan lahaa uligarooday yamuut uu dhiman lahaa u imaam axmed bn xambal wadaad la xeeay ama kacab alay slaam miskiin islaamaha ilaaca waxaana raggu diinta u soo maray subax nool soddonkaa bilood nadciga bahalka la idhahdo barka harag dhiigga ku daato kanoo kalo yaalo ayaa markaa lagu joojinaya seefta seeafka kaga qaadaya waa la joojinaya waxaa la leeyahay seeafkina waa diyaar isaga waxaa imtixaamay baabna wuu dhintay u dhiibay oo dardaarankiina siiyey oo mixnada dhafdhabanteeda qaatay muctasima walaalkiya isaguna wuu ku duldhintay imaam axmed waata qoydankiisii wuu dhiibay muctasim muctasimna wuu ku duldhintay iyadoo laleeya u toobadkeen akhirankii inankii ay walaalka ahaayeen mutawakil ina muctasim isaguna ayaa min ahli sunna ka mid noqday imaam axmed mixnada ka soo saaray ummadiina mixnada ka qaaday ilaahay subxaana watacaala yani markaasi jazaagiisa haw alaamo haw siyaadiyo ansaarta sunnada oo dhan taariikh ay joogaan iyo waqtigay joogaanba kaana ilaahay subxaana watacaala fidnada umada ku bilaabay caamalahum allahu bimaa yastaxiq ilahay baa ku abaalmariya wuxuu xaq u leeyay maalin kasta iyo cadow kasta oo diinta shar iyo balaayo u maleegayana ilaahay sharkiisa haka badbaadiyo diinta iyo markaasi ehelkeedaba xaqa iyo ehelkiisaba marka imaam axmed maxamed maalintaas uu ka soo baxay jeelkii ayaa shimradiisa adduunyada mashriqiya maqrib ka dhacday oo ummaddii usoo ximaysato oo la dabagalay oo ummaddii markaasi idaa ra-ayta rajul xilbu imaama axmed ibn xambal faclam anahu saaxibu sunna abu xaatim baa haddaad aragtani axmed ibn xambal jecel waa saaxibu sunna wey ninkaas waa sunne ogoog wey markaas waxaa maxaa eh, loo siiyey waxaa la fadaaila cabdilwahaab alwaraaq baa wuxuu ihi maan arag bui axmed ibn xambal wax lamid ah sale maxaad ku aragtay eh, maxaa kaaga daahiray wuxuu hi markaa fadli aada weyn waa dadka kala ku arag waa maxay waxaa la weydiiyey buu i markaa sitiin alfi masala lixdan kuna masalo faajaaba fiiha bian qaala xadaanaa waakbaranaa warawayna hadda lixdan kuna masala la weydiiyey mid walba xadiid waxaasaa naloo sheegay naloo wariyey oo xadiis oo sanad leh waxaan aynu kuma jawaabin biyanoma ka banin yani mansiladaasi axad a'imada kamida oy u xasishay lama ogabaanay waxaana la weydiiyey in badanoo iyaga ka mid a ah intaa micshaarkeed ama haltabnaad la qaybiyey mid walibana intii su-aalaha la weydiiyey in badanoo ka a ah faaxjama can ljawaabi can fariha intii badneed u kala ama uu ka joogsado oo iska hubiyo ka dabar ah cali mudidin baa wuxuu hi itakadtu axmeda imaama fiima baynubana imaam axmed waxaan ka dhigtay buu yihi aniga iyo rabbi mid aan ku daydo noo dhexeeya rabbi waa isla waxay ka dhigtay iimaan ah maxaq waxaan u dhashay sayidna eh, imaam axmed bisha rabiic alawal sanadii markaasi boqol iyo afar iyo lixdan baqdaadku ku dhashay waxaanuu dhintay maalintuu dhintayna eh, waxay ahayd taariikhdu bishan eh, rabiic labiyo tobankeedii rabiic alawal oo bishii u dhashay laba boqol koob iyo afartan waxaa mrs mulusi baa markaa meedhay waxaana maalintaan janaase maliibniin baad maqashay wax ummadda tiin karo oo meesha ay isugu timi may ahayn umadaasi waakiin maalintii nimanka markaa bidaca culimada culamada suuda had iyo goor dadkaan bidaca suudadu bay ka adowin haddaad aragto dad suudada ku hoos maran dadkaa diin saxa ma hayaan ama waraacnimadii baa ka dhimatay oo dad waraaciina bay ahaanahayn ama ahlu bidac mar walba tadakurka faraha badan ee karaasta meelaha iyo manaabirta iyo boqortooyada iyo eh, qasriga re iyo lagaa dhowlooyin waa shar iyo fitna weeyaan waana meesha diinta laga fidnay ha amaani weligaan ah in aad meeshaa ku arkayso oo siladooda markaasi gaara marka nimankaasaa ku dhex jiray markii ula dagaalamaya mawcida ibnu janaasa noo ballamaya ibnu janaasada kala garanaya axmed ibnu da-aab afar askari baa aasay afar sannadoodna dhulyaal buu ahaa faarig baa ku dhacay jeex baa dhalanay jeexaasi dareen ku lahayn jeexa kalena hadduu duqsi isku dhex dul taago inay gooli ku jiibsatay buu mooday dhadhan iyo guurna wuu ka uu ka tarxkamay wax kale adduunya u dhadhamaysa u dagaalamay diintiisii libiyena wuu markaasi may jirin afar sano marku sida ahaamay afar askari xabaasha kusoo riday kaasi waxa weya marka axmed ibnu daada kana waa imaamu axmed maxamed imaam ahlusunna fainahu min imaami ahli lcar dadka ahlu asarka ah ee nisbada loogu abdiliya asarka oo xadiidka ah ayuu imaamkoodu yahay faman axadka naxaa manxaa ee salaka maslakahu marinkiisii mara dariiqiisii mara qasigiisii raaca madabkiisii raaca fahuwa alahari kaasi caqiidadii caqiidat lahariya looga jira daliilka loo cuskaday ayuu ku saqaa dariixan xallahu sugu ridaa wاlcafi wاlqufraani ma najmun adaa waxallahu wasaa'ir اla'imati manaasil الrida manaasil الridwani aclى اljanة waxallahu wasaa'ir اla'ima manaasil الridwani aclى اljanة sabqaa wuu waraabiyey dariixan qabri baa qabriga xabaasha wey dariix qabrigaasoo xallahu sakana uu degay saaxibu ridaa xallahu manaa imaam axmed xallahu dalilka imaam axmed ku noqonaya saqa waa waraabiya dariixan qabriga xabaal xallahu uu degay imaam axmed waxaa waraabiyahe sawmu rida arridaa waa ridwaanullah raaliahaanshaha ilaahay sawkii roobkii mahigaanka ahaayo faraha badnaa ayaa waraabiya waa faacilkii sawku saqaa walcafwu haddaad tidhaahdo walqufraanu aada damiso sawkaa ku cadaftay cafiskina wuu waraabiyey qufraankii dhaafitaankii dembiga ilahay ka dhaafeeda u waraabiyey haddaad tidhaahdo walcafwi walqufraani ridaa baad ku cadaftay rida ayaad ku cadaftay ewa cafwi kaasina wuu waraabiyey cafigee saamaxaadda waa dhaafitaanka iyo wlkufraani dembi dhaafka ilaahay xumaantii markaa u dembigu laga asturo lagana cafiyo ayaa waraabiyahan ku degaya xabaashiisa ma markaa khabarkan saqa u waraabiyey ha waraabiyo ducaabaa loo jeeda raali ahaanshaha ilaahay iyo cafiskiisa iyo dhaafitaanka dembigiisu ha waraabiyo xabaasha uu ku jiro imaam axmed ma najm waa mudda dawaami najmi intuu xidig xidig intuu daayimsan yahay adaa iftiin u iftiimaa adduunyada jiro inta xidig adduunyada iftiimaa jiro ilaahay maqfirada iyo cafiska ha ku shubaya taana saasay ka dhiganta marka markaasataa dariixan waa qabri xadla macnaha imaam axmed uu degay sawbu waa faacilkiisa qaabano qeybkaa lahaa roobka sayid iyo saw iyo qayb waa roobka waliba yani kaiiru insibaab shubalka badan aad biyaha u shubayalana arridaa waa ridwaan ridwaanullahi tacaala ilaa gaaliahaanshihiisa roogkeeda ayaa waraabiya ha waraabiyo walcafwi ay wasoobilcafwi iyo cafiska sarfiga dhaafitaanka ah oo maxaa laga dhaafaya waajibkau dayaca walqufraani iyo dhaafitaanka dembiga oo maxaa laga dhaafaya wixii muxaramaadka ku xadgudbay markaa qur-aanka waxaa laha siiru dunuub watajaawus canha dembiga ceebule laga asturo ciqaabkiisa laga dhaafo labada cafwigii iyo kufraanka waa isku macnay haddii midba gooni loo sheego laakiin labada marka la wada sheego afisku wuxuu qaadanayaa qusuurkii ku gaboorfalay waajibka kufraanku wuxuu qaadanayaa xadgudubkii muxaramaadku baxay ayuu qaadanaya maa najmun macnaha kowkab inta uu yahay mid daa'imsan xidigu adaa ee intuu xilqi ka midhaamaya samo ilaahay waxaasuu dambidhaafiyo cafisa iyo ridaasiyo waxallahu ilaahay hadajiyo sayidkeenna imaam axmed amirkiisu ku noqonaya wasaa'ir alaima bakiyat alaima iyo imaamyaalkii kale culimadii ummadda manaasil ridwaan ilaahay raalli ahaanshihiisa darajaadkeeda iyo manaasisheeda ha dejiyo kelmadala acla ljanna ha dejiyo markaad waanshahaasoo ah acla aljanna darajaadka sare janna marka acla inaad rafciso ood ka dhigto markaa mubtadaha markaa meesha xadfan hiya acla aljanna aad tiraahdo ridwaankaasi waa maxay darajooyinka jannadaas inaad tiraahdo waa mansuub oo ah markaa manaasil aridwan bedeliya macnaha mafcuuligii aad halkaa ka bedeshay markaa waxallahu waa ilaa alla hadejiyey imaam axmed wasail alaima aimada intooda kalena manaasil aridwani ilahay markaa raalli ahaanshihiisa manaashiya darajaadkeedii kaasoo hiya markaa markaa ay tahay darajaadkaasi cala aljanna halka ugu sarraysa hadejiyey muqadama مقدمة markaa مqdمة في ترجيح المdhب السلف عalى mdhب الkلف السلف qrubtii sadxda ahayd ee fadliga dhutay oo dadkii hore tegay khalafkuna waa dadkii dambe aan dariiq aan raacay dariiqii salafka aan raacay marka madhabkii salafka ayuu muqadimada ku tilmaamaya inuu ka rajaxan yahay madhabkii khalafka muqadima in ism faacil laga dhigo qadama bimacnaa taqadam oo waa shayga horumari laba qaybood bay muqadimadu noqonaysaa muqadimo cilmi iyo muqadimo kitaab muqadimada cilmigu waxay tahay shaygan cilmiga gelitaankiisu waxa uu kuma xidhan yahay macrifadiisa iyo xuduudu leeyahay qasmigiisa mawduuciisa yoolka iyo qaayadiisa iyo muqadimo cilmi baa muqadimada qaybta labaad waxay tahay muqadimatu kitaaba oo waa daaifo ama qeyb kalaamkii kitaabka ka mid ah oo lasoo qadimo kana warramaysa kitaabkan ka warbixinaysa maqsuudka looga jeedo si loogu intifaaca loo soo qadimay hadda muqadimada loo jeedaa waa kitaabkan muqadimadiisi weyaan ila muqadimay lix baabiyo khaatimu inoo sheego oo gebagabada ahi hadda waxaanu bilaabaynaa muqadimadii qaala naadim iclam hudita anahu jaa alkhabar can الnabiy اlmuqtafى khayr اlbashar biana di lummat biana di lummati sawfa taftariq bidcan wasabciina ictiqaada wاlmuxiq ma kana fi nahji الnabiy اlmustafa wasaxbihi min gayri sayqin wajafa iclam adiga ayaan kula hadlayaa waa amar cilmi laga keenay waxaad ogaataa oo si jayida aada u fahamtaa hudiita jumlada markaa ducaa looga jeeda allah ha ku hadeeyo xaqa ha kugu sugo annahu arrinku wuxuu yahay xaalku wuxuu yahay jaaa waxaa yimi alkhabar waa xadiid caninabiyi calayhi salaatu wasalaam nebiga ayuu ka soo aroray nebigii almuqtafaa isaga loo gaar yeelona raaco almutaba wey khayr ilbashar nebigaas oo ah basharka kii ugu khayr badnaa bal jamiicu lkhalqi wuxuu ugu khayr badan yahay nebigu alayh salaatu wasalaam khalqiga ilaahay abuuray malaaig iyo bashar iyo qayrba bna diin ay bna haadihi alumma middan ee ummadda ah bna diin ay haadihi tan alumma almaxamadiya ee ummaddii nebi maxameda sawfa waa dambe taftariqu ay sataftariqu bay qayb qaybsama bay umaa yani fiimaa bacdu mar dambe a waktiga soo socday qaybsami maxay u qaybsamaysaa bidcan ay ilaa bidci wa sabciin bidciga waxaa la dhahdaa in la kasriniyo markaa ba'da waxaa la dhahdaa markaa tirada cadad min alaaa ilaa tisca saddex iyo sagaalinta udhexaysa labadaa tiro ayaa la dhahaa bidci waa dhowr waxay dhahaa dhowr iyo toddobaatan macnaha firqa ayay u qaybsamaysaa maxaa la qaybinaya ay ku kala ku kala kacayaan saddexii toddobatanku ma marka axkaamta iyo sharaa'icda ijtihaadka maya ictiqaadan darteed bay isu khilaafaysaa ictiqaadan macnaha iftiraaqum liajli ictiqaad in ay caqiido ku kala baxeen darteed bay isu khilaafayaan walmuxiqu ee wainama lmuxiq ka saaxibna xaqa ahi dhammaan saddexiyo toddobaatankaba waa mid hora ayuunbaa xaq u maa kaana ee weliba maa kaana waa midda uu ahaado sayrkeeda iyo socodkeedu iyo dariiqeedu fii manhaj fii nahji macnaa manhaj dariiqada weya fii nahji ay macnaa manhaj nebi nebi maxamed dariiqiisi almustafaa ee mukhtaarka ahaa ee xagga alleh iyo dhinac walba laga doortay waa nebigeenna maxamed calayh isalaatu wasalaam dariiqiisa cidda ku sugan ayaa badbaadaysa kooxdaasoo keliya weye iyo wanahji saxbihi ridwaan llahi tacaala calayhim dariiqii ay mareen saxaabadiisu min hayri sayqin mayl baa laha waa maxay leexasho inxiraaf iyo qallooc aan xaqa markaa ka leexan wa wa min hayri jafa tajaafi waxaa la dhaha markaas ui jafaa-u waana wuxuu noqonayaa silada iyo xidhiidka waxa kasoo horjeeda waa goynta waxaa la dha weyaan kaa tajaafi can hadi kawo ka go-ay oo hadigii ka leexdo ka hadhay aan ahayn marka imika zayq waa baabulqulubi kuwa zayqa sameeyey diintii way dhulmadeen si xagga shawabka jafaaguna waa min baabi taksiir kuwana way gaabiyeen labaduba zayq bay noqonayaan macnihu wuxuu noqonayaa laakiin markii laysu keenay zayq iyo jafa marka la zayq kii gaboodfaka sameeyey iyo kii tashadud intuu sameeyey xagga kala u baxay labadu isku macni noqonaya laakiin marka zayd iyo jafaaj la wada sheegay zaydna wuxuu noqonayaa xadgudubka diinta lagu daraxkabo jafaajna wuxuu noqonayaa qusuurka diinta laga gaboodfalo laga gacbiyo haddaba labada mayd xadiidka soo socday tirmidi cabdillaahi bin cumar uu ka warinaya u tilmaamaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu layaatiyana calaa ummati kamaa ataa calaa bani israaciil ummaddeeda waxaa zamanka dambe soo mari doona wixii ku dhacay ee soo maray markaa ku yimi reer bani israa'iil niminka yahuudda xagu nacli bin sida kanta sabta sabta loogu sar jaro loogu qiyaaso ayay isku mid ku noqonayaan xataa in kaana minhum man ataa umma la kaana fii ummatii man yasmacu daali xataa hadduu nimankaa yahuudda uu mid ka midi ah hooyadii guursado guur maaha afkaa lagala xishoonaya xumaan iyo sin mid baa ummadan sena ka soo baxayo yahuudda shabahaya qaar ummadan ka soo baxaya ayaa iyaguna yahuudda shabahayo saasoo kala samaynaya waina bani israa'iila tafaraqat calaa sintain wa sabciina milla wataftariqu ummatii calaa alaain wa sabciina milla ummadda nebi maxamed ummaddaa markaa yahuuddu waxay u qaybsantay labiyo toddobaatan ummaddeeduna saddexiyo todobaatan buri nebigu calayh isalaatu wasalaam kulluhum fi waa ma asxaabu waciid ba naarta gelaya waa odhan waa aab lanna asxaabu waciid qaarna naarta gelay baa ka mid ah oo ilaahay subxana watacala toobad ha waafajiyo yani waxyaaba masaa'ib maaxiya ama xasanaad maaxiya ilaahay ha waafajiyo wax dembiga lagaga dhaafo lakin kulligood naarta gelaya lama odhanayo looma qadcin naar lakin asxaabu waciid wey camalkii ahlunaarkan way ku jiraan weyaan xadiiska saa ufahma marka da saddexi todobaatan umada meel keliya mooyintikalagaaso labiyo toddobaatan baa naarta lagu hadaad tidhaahdo arrintu saas qalad bay noqonaysaa horta marka hore waxaad ogaataa ummadda waxyaala xadiisin qaar baa yidhi waa daciif xadiiskani waa saxiix ummadda maxaa ka soo haraya waad ohanaysa wax badan baa ka soo haraya siday u soo harayaan horta waxa weya ummaddan asxaabu waciid weeyaane qaar badan baan dee ilaahay naar dee ugu qadcinin haddiiba ay galaanna ay ka soo baxayaan haddiiba galaanna ay kasoo baxayaan leanna bidca mulka kuma wada dhacayaan bidca lagu gaaloobo kuma wada dhacayaan midda kale ummaddu waxay noqonaysaa afartaa qaybood waa afar qaybood afar qismibaa lagu qaybinaysaa sia culimadu markaa ay xadiiska u sharaxeen afartaa qaybood waxay noqonaysaa laba daraf khuwaasta gaarka ah ee ahlulcilmiga ee khuwaasta ahlu sunnaha iyagu waa ogeydi ilahay sooma iyo darafka a'ima dalaal jahmiyada iyo balaayada sharkooda darafka shishe kuwaas iyagu diina kuma jiraan ahlulmaar weyn kuwaas waa fogi jamhuurkii ummadda ee kuwana waa culimo waa khawaas kuwana waa koox gaaro khawaaso maaha labadaa kooxood ma badna maxaa badan labada dhexe jamhuurkii umadda waa maxay waa labada dhexe qaybtani waxay tabacu tahay jahmiyada qaybtani waxay tabacu tahay haddee ummadda islaam ugu kala barantay marka haddana tanaa soo kala hadhayso qaybta jamhuurka la socdo khawaasta kuwan in badan baa soo hadhaya oo aan dee naarta laguma waaninayni marka ummadda intii badday way badbaadeen xadiisku markaasa ufahamtay markaas wey kulluhum fi naar buuri macnaa asxaabu lwaciid ilaa mila waaxida mid keliya mooyaane qaala wuxu ihi ya rasuul allah waa tuma qaala wuxu ihi ma ana cali asxaabi waata ku sugan aniga saxaabadayda waxaan maanta ku sugannay lafdi kale buri wa fii lafdi hiya maa kaana calaa maa ana calay asxaabi waa riwaayad kale markaa iyaduna xadiid kale wuxuu sheegayey eh, iftaraqat الnasaara calى ixda وasabciina firqa wاftaraqat اlyahuud calى sintain وasabciina firqa wasataftariq ummati calى alaaثin وasabciina firqa kulaha fi cila waaxid qolada kiristaanka koob iyo toddobaatana yahuudna sida xadiis kama sheeg kama sheegaya waa maxay waa labiyo toddobaatan ummadda nebi maxamedna oo saddex iyo toddobaatan xadiidka marna millad baa la sheegay millad yani markaasi marna firqaa la sheegay culimadu waxay ku kala qaadayaan marka millada la sheegayo marka firqada la sheegayo marka firqada la sheegayo waa mid kaga baxday dariiq iyo manhajkiya usuushii ahlu sunnaha bidco aanay ku gaaloobin marka firqa waa ayaa la odhanaya qolada dadka ahlubidaca aan diintana ka wada bixin waxaa la odhanayaa firqo wixii diinta ka ridoobay diin kala qaatee ka baxay islaamkana iyaguna ahlu milal weye marka milooyin iyo diimo kale ayay wataan waxaanina maaha tiro muxadada malahay waa silsilad socota kanaa ridoobaya kanaa ahlubidac noqonaya waa wax soconaya un markaas oo saasuu u soconaya ilaahay intii ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaraya marka xadiidkan culimadu aad bay uga warrameen waqti inagu aynu ku sharaxno ma hayno mualifkuna wuxuu markaasi tilmaamayaa sidan sharaxiisana uu ku sheegayo rag baa aada uga shaqeeya uu yahay imaamkii wanashaadib loodhan jiray kitaabkiisii awxadka ahaa loodhan jiray ictisaam wuxuu ku sheegay markaa lix iyo labaatan maslo ayuu ka hadlay mujaladka labaad lix boqol iyo markaa sagaashan iyo sideed ilaa sideed boqol sabaxaadkaas kaga hadlay xadiis kaloo kale ku sharaxaya ilaa iyo lix iyo labaatan maslo ayuu kasoo soo saaray daalibulcilmigu wax aqrisan karayaan uu doonan karo imaam ibnu qudaama wuxuu yihi markuu xadiiskan keenay ayaa wuxuu nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam firqadda firqatu naajiya la idhaha hiyo alatii takuunu calaa maa kaana calayhi wa asxaabu waa ta haysata dariiqadii nebi maxamed iyo saxaabada fa mubtadicuhum halkan sheekh rinji baad sidataa qofkaad ku rinjiyeysana uu noqonayo sarafi rinji kalena waad wadataa baarashaa ciddaad marisaana waxaad ku madoobeynaysaa ahlulbidac adun baa iska wata kana adunbaa baa caddeeyo waa ahlusunne kana baa adun baa madoobeeyo yidhi waa ahlubidac arrintu saa ma hadda ya akhi arrintu saa wuxuu yidhi famutabicuhum idan yakuunuu min alfirqati naajiya qoladaana iloo safeeyey manhajkoodu sida qoraxda dharaartaa uu yahay cidda raacdaa iyagay lamidina waa firqadii badbaadisay haddii adeer maaha inaad jaraa'idka isku soo qortaa tidhaahdo waxaa la yidhahdaa muslima slif ama fi oo maaha ee waa inaad ku suntanaato hee dariiqan dadka laguu sheegayo quruntan fadliga badan iyo rasuulka sunadiisa halkan mar ummadda ilaahayna inaad ugu ducayso ilahay dariiqan ku sugo uguna yeedho he in ilaahay dariiqan soo geliya haddii ka maqayi maa inaad hangool faraarala kaga hayso ood kaana xaggaa ufuquuqdo kaana xaggaa ufuquuqdo oo aada la taagnaato uun adduunyada aniga mooyaane wax kale ma jiraan adigu inaad haadgeed waayo noqoto ma kaaga baqanay haadgeed waayo inaad noqoto oo shartaada umada la jeceshay adiguna kugu dambayso isku kaa unbaa kaaga baan taskiyana wax macnaa ma samayso ilaahayna addoommadiisa ugu yaqaanaa waxba looma ammaano cid walba isagaa kaa badiya rabbi subxaana wa tacaala laakiin bal intaad wada karto dadaalo markaad habeenkii meelahaa salaadeeda oo wati saxarka soo kacdana waxaad tidhaahdaa allahuma hadini limaqtlifa fiihi min alxaq maxaa la isku khilaafay xaqa ilaahay ugu waafajiyo ugu hanuunin ummadda islaamkana oo wariyo u duceeya iyagana yaqisana laga doonaya mawt iclam hudi dibbaan baan ugu noqday waxaad ogaataa cilmi iyo faham waadixaad u yeelataa hudiinta ilaahay ha ku waafajiyey adnahu arrinku waxa weeye jaa alkhabar war xadiis baa soo array cali nebi ka soo array nebigii almuqtafaa isaga la raacaya dariiqiisa nebigii khayr bashar basharkiiyo khalqi oo dhan ugu khayr badnaa oo xadiisku wuxuu ka warramayaa biana dil umma ay haadihi lumma ummadani waa mudda nebi maxamed sawfa waa dambe taftari taftariq uga qaybsana maxay u qaybsamaysaa bidcan bidcan bidcan ee ilaa bidca wasciin dhowr iyo toddobaatan oo saddex iyo toddobaatan ictiqaadan baana isu khilaafaysaa darteed caqiido iyada ugu waxa walmuxiq ka muxiqa ah ee kooxdaa ka mid ahay waa mid keliyahii maa midkii weeyaan iyo ciddii mankana bayriata waa kii ahaaday fii nahji manhajiya dariiqadii nahjigagii nebiga dariiqadiisi calayh isalaatu wasalaam nebigii almustafa baa doonto wasaxbiga saxaabadiisa dariiqada lii haysta min gayri sayq leexasha ilxiraaf ilaa mujriid oon diinta lagu talax wajafa gabdhood fardinta laga gaabiyaana aanu jirin walaysa haada nasu jasman yuctabar fi firqati ilaa calaa ahli اlasl walaysa haada nas nasku waa xadiiskanaan soo aroornay ee tilmaamaya ma ana calayhi wa asxaabi naska hadda waxaa loo jeedaa daliilka ama aayad ha noqdo ama xadiis ha noqdo maskaani buu yidhi xadiiskan aan soo akrinay ma aha jasman qadcan macnaha ay najsimu bihi jasman arrintaa waan goynaynaaye oo waan go-aaminaynaaye ma aha naskani yuctabar macnaha istadal kii la dalashanayo oo macnaha yuwaafiqu waafaqaya fii fiqatin koox saddex iyo toddobaatanka ka mida ma waafaqayo maxay mooyaane ilaa calaa ahli asr kuwa asarka loogu abtiliyo loogu nisbeeyo mooyaane ee daliilka ka qaatay iyagu caqiidadooda waxa kasoo soo hadhay ahlufiraq baa la ydhaahdaa caqligaa faasidkee wax ku xukumeen daliilkii iyo naqligiina way khilaafeen asalkii nebigana calayhi salaatu wasalaam way ka hadheen nebigii laguri maayaan dib can ilhawa in huwa ilaa yuuxa hawadiisa kuma hadla wuxuu ku hadlayba ee uu leeyimi qur-aan baa loo soo wariyay sunnada ku fasirayna waa waxay iyaduna xataa ijtihaadkiisa ayaa soo gelaya nabiga calay isalaatu wasalaam xataa ijtihaadkiisa ayaa soo gelaya nabiga calayh isalaatu wasalaam walaysa ma ahaanin haada masjid maskan iyo daliilkani jasman waa mid aan goynayna arrintaasi aan go-aaminayne hee yuctabaru kii loo ictibaarinaya macnaha loo daliishanayo fii firqatin inuu waafaqo firqad ilaa calaa ahli اlahar mooyaane dadka markaa asxaabul aharka ah ee daliilka markaasi caqiidadooda markaa ka qaatay daliilka ka qaatay kuwaasoo keliya ku rumoobaya cid kale ku rumoobaya ma jirto faasbatu nusuusa bitanziihi min gayri tacdiili walaa tashbiih faasbatuu ahlu اlahar wa ahlu sunna salaf saalix ahlulxadiid ahlu sunna waljamaaca ahlulxadiid keliya marka lagu fasirayo macnaha kuwii xadiiska kaa barqaadanayo weeyaan mufasiriinta iyo muxadisiinta iyo usuuliyiinta iyo fuqahada iyo maxaa ku axkaamta kale diinta iyo mujaahidiinta diinta ilaah kor u qaadaya waxoo dhammi mar haddii manhajkooda waafaqsan yihiin meeshay ku wada jiraan meesha ayay ku wada jiraan uraa iyo qayrkoodba fa asbatuu ahlulasalki waxay sugeen annusuusa adiladii qur-aanka iyo xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ee sifaadka ilaahay ka warramayay ayay sugeen bitansiih ay mutamasikiin iyagoo cuskanaya bitansiih hufid iyo nasahaad nasihin ay markaa nasahayaan lilaahi tacaala rabbi subxaana wa tacala ay nasahayaan oo wixii nusqaan ah iyo mushaabaho khalqiga uu shabaho ayay u diidayaan iyo waxaan qabanaya ceeba ilahi subxaana wa tacala ayay u diidayaan min hayri tacdiil markay ilaahay hufayaan ma cadilayaan macnaha tacdiilku waa nafyiyo inkaare uma diidayaan ilaahay sifooyinkiisa kitaabkii sunnada ugu soo arooray oo tacdiilka waa nafyi ilahay loo diido sifadiisa nimanka la ydhaha mucadil mucadilada ee ilaahay sifaadka u diidan waxay marka hore fahmeen qalad oo asmaad iyo sifaadkii waxay yidhaahdeen haddii ilaahay loo sugo makhluuquu shagahaya deen mar haddii ay tashbiihi tamsiil sameeyeen tashbiih sameeyeen waxay haddana u dhaqaaqeen inay yidhaahdaan waxaasoo dhan ee markaas mafhuumaadka waa laga tegayaa ilaahay loo sugi maayo marka waxay jamciyeen bayna tamhiil watacdiil kullu mucadil mumahil qofku hadduuba ilaahay sifadiisa u diido mucadil buu noqonaya marka horena mumahil buu aboha oo wuxu yidhi haddaan sifadan ilaahay u sugo dee ilaahay makhluuquu markaa la mid noqonaya kalaa carara haddana waxba ha u sugin waxba ha ku sifayni salafkii bay ummaddan bay igu khilaafeen kolka lanna salafkii ummaddu ilaahay waxay u sugeen wuxuu isagu naftiisa u sugay ee sife iyo markaa magac iyo sifo bare ama rasuulkiisa u sugay iyagoo wax taxriifa aan samaynayn min qayri tacdiil min qayri walaa tashbiih aan shabihinna samaynayno ilahay makhluuqa ku shabahay halkan tashbiih sheekhu ka isticmaalay waxaa ka fiicnay tamsiil lanna lafdiga tashbiih sida sheekh alislaam mutaynim u isticmaalay markii munaadarada gelaya uu ka tagu yani tamsiil u baynay oo layidhi maxaad ugu baynaa tashbiih uga tagtay qolgii la doodaysay iyo amiirkii uu ku yidhi de wuxuu kusoo arooray tamsiil kitaabka laakiin tashbiih qur-aanka iyo sunnada laguma hayo midda kale waxaa ka dhalanaya haddii la idhaahdo tashbiih la-aan yani waa kalaam mujmaluu noqonaya oo wixii saxda ahaa ee ilaahay loo sugayey baa iyagana meeshii raacaya oo waxaa qolada ahlufiraq u haystaan haddii ilaahay sifo loo sugana tashbiih baa la sameeyey haddii aan ilaahay sifada loo sugina tashbiihii baa laga tegay iyagoo halkaasi taagan yihi marka halkaana waxa weye ijmaal baa ku jira sidaa darteed laftiga qur-aanka in lagu ekaado iyo sunnada oo tanfiil la ydhaahdo wax masarid la ydhaha ilaahay lagala mid dhigo makhluuqana iyagoon samaynayn marka waxay samaynayaan tanziih ilaahi subxaana wa iyagoo markaa cadiraynin sifadiisii waxna ku shabahaynin makhluuqiisa tamsiil aan sifada ilaahay si daatadiisu daatada ula mid ahayn baanay sifada ilaahayna aanay sifada makhluuqa ula mid ahayn lianna ilahay wuxu uhi laysa kamidlihi shay wa samiicu lbasiir horta ilaahay yani laysa midlahu shay bay ka dhigan tahay cid lamidi ma jirto samac iyo basiirna u leeyahy aayadda juska hore waxay radinaysaa qolada la ydhahda mushabihada ila firqa mucadilada mushabiha halka taagan iyaguna waxay anagu sifo ma garanayno haddii gacan la sheego qadab iyo adila markaa gumad la sheego haddii indha la sheego haddii weji la sheego kuwa lagu yaalo baanu garanaynaa midha ilahayna kuwa lamidu baan usugaynaa midha kuwa mushabaha la ydhahaayo ilaahay wuxuu kuyi laysa ka milihi shay ilahay wax lamida ah ma jirto qolana waxaa la dhahdaa mucadila oo ilahay waa dha maya sifo iyo samc iyo basartoona male waxaa lagu ridiyaa aayadda qaybta dambe wahuwa samiic basiir de ilahay isagaa samiic iyo basiir ba isugu magacaabay sifada samca iyo basarkana isagaa isu sugay marka ilahay basar wuxuu leeyahay laba indhooda waxa ku arko aragna wuu leeyahy samcina wuu leeyahy dhaga looma sugin ilaahay oo de daliilka muu sheegin laakiin wuu maqlaa rabbi subxaana watacaala wuu maqlaa marka ilaahay u naxariisto imaamkii axmed bin axamed calaamata ibnu qayim baa gabay ku tiriye markaasi ee lasna mushabihu wasfahu bisifaatina ina almushabiha caabid alawsaani anagu sifaadka ilaahay ka makhluuqa ku shabihi mayno kaasi wuxuu caabudayaa makhluuqa ku shabahaya ilaahay sanan buu caabudayaa kalaa walaa nukhliihi min awsaafihi ina almucadila caabidu lbuhtaani mar anagu sifada ilahay nagu diidi mayno markaa ilahay sifadiisa u diida dee waxaan jirno buhtaana uu kaasina caabudaya man maala allaha alcadiima bikhalqihi fahuwa nasiibu limushrik nasraani axadka ilaahay cadiimka ahaa makhluuqan daciifkaa ku shabaha waxaa loogu abtiriyay markaa mushrikii nasraaniga ahaa aw cadala araxmaana can awsaafihi fahuwa lkafuuru walaysa daa iimaani hadduu ilaahay raxmaankaa sifadiisa u diido gaalnimo badan weeyaan gaalnimo badane gaalnimo badane weeyaan wax iimaanana male hadduu ilahay sifadiisa u diido waa iimaan ibn qayim calaamat ibn qayim baa fabatuu waaba ahl ar ahlusunna waljamaca waxay sugeen annusuusa daliiladii kitaabka qur'aanka iyo axaadiista bitansiih ay mutamassikiina xalayhi kuwa cuskan bitansiih ilaahay inay ceebta iyo nusqaanta iyo wixii markaa aan qabanin iyo makhluuqa inuu shabahba ay u jira ka nashaan min ayri tacdiil iyagoo aan caddilayna u diidaynin sifadii uu lahaa rabbi subxaana wa walaa tashbiih kuna shabahaynin khalqiga fakulu maa jaءa min alaayaat wax kastoo aayaadka xaggeeda ka soo arora fakulu maa shay kastoo jaa-a yimi xaggee ka yimi can illaahi tabaaraka watacaala xagga alla oo min al aayaati aayaadkii qur'aanka ah aw saxa wixii daciifa halkaasuu ka saaray waana qaacido saxa axaadiista nusuusta axaadiista markaas in la kala saaro wixii ansaxay ayaa la xujaysanaya caqiiday axkaamba waxaanan sixinna lama xujaysanayo wixii daciifa laakiin ijmaac culimmada islaamka uu ku dhacay dee isaga markaa waa la aqbalaya way jiraan waxyaaba daciifa oo masaa'il loo cuskaday laakiin culimmada hal laba isku gidaali jirin oo ijmac ku dhacay laakiin waxaa shaygu waa inuu ta'siilkiisu noqdo wax saxa wixii xagga alle keenaya aayada aw saxa ama ansaxay oo markaa majiihu imaanshihiisa ansaxay fil akhbaari axaadiista ku soo arooray asaaniid sax oo saxiixa ku soo aroortay daciifku meesha ka saaray kaasoo ah xaggee ka yimi can iqaatin macnaa can ruwaatin rag warinaya oo iqaat iqaata kuwii lagu aamino weeye naqliga iyo werinta xadiidka waxaa weya alcadduul adaabiduun cadli iyo dad iyo xifdi baa laga hayaa oo lagu yaqaana markaa waa kuwii lagu aaminay ee lagu kalsoonaa ee cadaaladda ku sugnaa axaadiista iyo aahaarta werintooda kuwaasu xaggooda ka soo arooray fa kullu maa wax kasta oo jaa-a yimi xagga allo min alaayaati aayaadkii sifaanka aw saxa amaba saxiix noqdo axaadiisii ka bado kaasoo ku yimi oo ku soo arooray fi lakhbaari akhbaarta rasuulka laga warinaya calayh salaatu wasalaam iyo intii ka sokaysaba khabarku asal iyo xadiisba uu noqdahay can fiqaatin ragna laga warinayo lagu kalsoon yahay oo cadligooda iyo dabdigoodba sugay kaasoo milal axaadiisi axaadiista ka mid ah numiru waynu wadaynaa oo ku socodsinaynaa nujriih weyn waxaan ku dareerinaynaa kamaa sidii qad jaa'a uu ku soo arooraan laftiga iyo macnahaba isu raacinaynaa inu caqiidaynaynaan rumaynaynaa fasmac dhegayso min nadaami nadaamkan amtaxaan dhigay si faham samac markaa faham le faham waclama arrintaana ogow oo iga qaada buui markaa arrintaa ogow oo iga qaado kaanu mirhu waan marinaynaa kamaa sidii oo qad jaa'a macnaa can illaahi tabaaraka wa tacala waxaan ku socodsiinaa si alla rasuul uga yimi madhabka ahlusuna waljamaaca waa inaan la dhex gelin buu leeyahay sheekhan waxoogaa xaggii tafwiidku u baydayaa marna sharaxa wuxuu ku khilaafayaa nadmiga marna nadmigu ku khilaafayaa sharaxa labadabana isagaa waxaa markaa uu leeyahy waxaanu marinaynaa sidii uu ku yimo culimmadu ayay hore u sheegeen naska in lagu wado sidii uu ku soo arooray nuqiruhu calaa maa dalla calayhi macnaha waxaan ku sugaynaa sidii uu tusinayo numirhu kamaa jaa yani bilaa kayfiyana raacin kayfiyadana ma sheegayno laakiin lafdigiiy macnaa baan israacaynaa siduu naskaasi ku soo yimi macnihiisa daahirkana uu ku yimi ayaan ku qaadinaynaa fasmac dhegayso samac idcaan iyo hogaansi leh min nadaami yani mafhuumkan anigu aan kuu dhigay qaado waclamaa ogow cilmi xaqiiqa ayaan ku siiyey qaado oo ogow wuli markaasi fakulu maa wax kastoo jaa can ilaayaati aw sax ansaxay fi lakhbaari can iiqaati min alaxaadiisi numirhu waxaan ku socodsiinaynaa kamaa jaa waxaa lagu socodsiinayaa sidii uu ku yimi lafdiga daahirkaa la qaadanayo macnihiisa lafdiga marka la aqriyana macnihiisina waa waadixoo luqada carbi ku soo arooray sidaas ay macnuhu u yimi baa ilaahay loogu sugaya qad jaa kamaa sidii qad ku yimi ictiqaad baa raaca ictiqaad marka inay sifadan ilaahay u sugantay sida ay ku tumi macnaha naska daahirkuna uu yahay ayaa la marinaya caralna waa raacinaya ilaahay waa samiic afkaaga ka dhowr uu kaa maqlo waxaan u oqolay ilaahay waa basiir iska ilaali ficilkaaga ilaahay kugu arka waxaan u oqolay waa camalfalkii sooma eed waftigii markaad aqido macnihiina qaadato ictiqaadkiina u rumaysay ilaahay sifada marka saddexaadna camalfalkii aad ku camalfasho markaasi naskan sifaadkan ilaahay u sidaa ayaan ku wadaynaa sida ahlu sunnuha ay qabaan waa caynka qolada mufawidada aha ee yani sharu ahlilbidac masaa'ibka wata iyagu le lafdigan sida xarafka ba iyo taabaa loo akriya macnihiisa ma naqaan lafdigan akriya sidaa u fahmay u fasiray waa qaldayin kuwaasiyo waana kuwa madaahibta ugu sharada fasmac iga dhegaysa oo si wanaagsan u faham uri min nadaami mafhuumkan iyo nidaamkan antixaan kuu sheegaya waclan ogowna wabilahi tacala tawfiiq subxaanaka allah alxamd لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك